alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennan waa kii afraad oo ka mid ah kitaabkii al usuulu halaathatu wa adilatuhaa oo iska lahaa moxamed ibni cabdilaahi bni sulaymaan atamiimi raximahu llahu tacaala waxaynu ka bilaabaynaa al aslu thaalithu asalka saddexaad waxaynu soo qaadanay asalkii koowaad oo ahaa macrifatullaahi iyo asalkii labaad uu ahaa macrifatu diini alislaami biladillati asalkaani waa kii ugu dambeeyey saddexdaa asal al aslu athaalidu asalka saddexaad al aslu asalkii athaalidu ee saddexaad macrifatu nabiyikum nebigiinna barashadiis barashadiisa weeye muxamadin muxamed ah sala allahu allah u naxariisto calayhi nebiga dushiisa wasallama allaha badbaadiyey asalkaanu wuxuu ka hadlayaa barashada nebi moxamed la barta sala allahu caleyhi wasalam intaa keliyana kuma koobnaan doono waxyaalo kalena wuu ka hadli doonaa insha allahu tacala aan arki doono marka intaana laakiin asal ah nebi maxamed sidii lagu baran lahaa wuxuu yidhi wa huwa nebigu sala allahu caleyhi wasalam muxamed ibnu cabdillaahi bni cabdilmualib bni haashim weeyaan muxamedun muxamed weeye nebigeena magaciisu sal lla aley wasalam kow magaca nebigeena waa muxamed magacyaal badan buu leeyahay qur-aanku laakiin laba magaco uu leeyahuu sheegay marka laga reebo tilmaamaha waa muxamed iyo axmed labadaba qur-aanku wuu sheegay kow hadda waxaa inoo qoran marka muxamed muxamedkii ibnu cabdilaahi ina cabdilaahi ahaa nabigeenna inaayihiis hadii lua maxaad leedahay ina cabdulaahi cabdulaahigii ibni cabdilmualib ina cabdilmualib ahaa cabdilmualibkii ibni haashimin ina haashim ahaa maaqa magac baad haysaan muxamed cabdullaahi cabdilmutalib haashim soo afar maaha waa nebiga aabbihiis oo cabdulaahi ah awowgiisoo cabdilmutalib ah awowgiis awowgii sii dhalay oo haashim ah soo afar ma haysaan afartaasaa hadda meesha ku qoran nebigeenna marka moxamed baa la yidhaha sal alla alayhi wasalam moxamed ibnu cabdilaahi bn cabdilmutalib ibn haashim waana waajib nebigeenna inaynu baranno inaynu jeclaano waxaan aada u dhegaystay ayaan masar qolyo saxaafad ah wariyaal baa mikrofoonka dadka la dhex maraya su-aalay weydiinayaan marka waxaa la weydiinayaa dadka qaarkood nebiga magaciisa sheeg sal alla aley wasalam nebiga magaciisa sheeg markiiba dadkii la weydiy waa dad waaweyn hadda rag iyo dumarba leh qaar baa waxay odhanayaan nebiga magaciisa waa naqaana haye sheeg sal allahu calayhi wasalam bulihi sala allahu calayhi wasalam war hadda sal allahu calayhi wasalama maaha magace waa ducee nebiga magaciisa sheeg sala allahu calayhi wasalam qaar baa garan waayey nag kuwaaba u duceeyeyba sal alla lay slam yidhi kuwa xataa garan waayey kuwa waxaa la weydiinayaa ma tukataan haah haye markaad ataxiyaadsanaysa maxaad dhahda markaasu waxay leeay qof dumaroo la weydiiyey waxaan idhahdaa attaxiyaatu lilaah haye bas bay tiri intaasaan sameeyaabay tiri salaadda ataxiyaadka hadday u fadhiisato ataxiyaatu lilaah bas attaxiyaatu lilah bay kaga baxdaaba marka inaad maanta taqaanid ama baranaysay nebigaaga sala allahu caleyhi wasalam waa wax weyn oo ilaahay uu kuu galo abaal ah marka ha la barto wax walbana nebi moxamed ka jeclow sala allahu caleyhi wasalam nafta xataa adiga kugu jirta ka jeclow nebiga wa huwa asagu muxamed ibnu cabdilaahi bni cabdilmualib bni haashimi weeye muxamed ibnu cabdilaahi bni cabdilmualib ibni haashim wa haashimun haashimkaasna min qurayshin quraysh ayuu ka tirsan yahay quraysh buu ka ahaaday marka haashim aabihi quraysh maahane macnaheedu waxa weeye haashim qolo muu ahaa quraysh ayuu ka tirsanaabaa leh liilaafi qurayshin qur-aanka ku aragteen qurayshta ayuu ka tirsanaa haashim waa nin quraysheed waa qabiil wa qurayshun qurayshna min alcarabi carab ayay ka tirsan tahayoo qabiilka quraysh loo yaqaano waa qabiil ka mida qabaa'ilada carbeed qoysaska carbeed wal carabna min duriyati ismaaciila nebiyullaahi ismaaciil owlaaddiisii bay owlaadiisiibay ka mid yihiin ismaaciilkii ibni ibraahiima ina ibraahiim ahaa ibraahiimkii alkhaliili ee ilaahai subxaanahu wa tacaala u dhowaa oo ilaahay uu jeclaa calayhi nebi ibraahim korkii iyo wa calaa nebiyinaa nebigeenna korkiisaba afdalu ha ku sugnaato afdalu salaati naxariistii ugu fadliga badnayd iyo wasalaami nabadgelyo nebigeenna naxariis dushiisa allaha yeelo iyo nabadgelyo nabiyullaahi ibraahiimna naxariis iyo nabadgelyo dushiisa allaha yeele waxaad hadda ogaatay nebiga magaciisu waa maxamed kow aabbihina waa cabdulaahi labo awowgiina waa cabdilmutalib saddex abkowgii awowgii sii dhalayna waa haashim afar soo ma haysaan haashim waa qoloma waa quraysh qurayshi waa qoloma waa carab carab xaggee bay ka soo jeedaa min duriyati ismaaciil bna ismaaciila bni ibraahim waa duriyad duriyad waa owlaad awlaaddii nebiyullaahi ismaaciil weyaa nebi ismaaciil bay ku abtirsadaan nebi ismaaciil ayaa dhalay nabiyullaahi ibraahim milfan qolka marka nebi moxamed wuxuu ku abtirsadaa nebi ismaaciil nebi ismaaciilla waxaa dhalay nabiyullaahi ibraahim baa dhalay calayhi nebigeenna dushi iyo calayhi nebi ibraahim dushi dheh iyo wa calaa nebiyinaa nebigeenna maxameda dushiisa ha ku sugnaato assalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo ammaanna waa odhan kartaa assalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo labada odhan karta intaa ma fahamtee intaas marka waan ogaanay khaliilka waxaa loo yaqaanaa qofka ad aadka u jeceshahay waxaa la yidhahdaa khaliilka iyo maxabada maxabadaasu jacayl ma aha waxaa sii xeel dheer khaliilka khaliilka ayaa sii xeel dheer walowhu nebigeenna waxaa u sugnaaday min alcumuri xagga da-da haa qof walba wuxuu leeyahy hadda inteenan sanad uu jiro soo maa goormaa dhalatay taariikh hebel hadda intee jirtaa intaasaan marayaa marka walahu nebigeena waxaa u sugnaaday markuu dhimanayay min alcumuri sanadka xaggiisa talaatun saddex iyo wa situuna lixdan sanatan ee sano lixdan iyo saddex sano isagoo jira buu nebigeenu geeriyooday sala allahu calayhi waalihi wasalam maaqa sanuu jiray lixdan iyo saddex konton iyo afar ha isku odhanina ha lixdan iyo saddex buu nebigu jiray markuu dhimanayay minhaa lixdan iyo saddexdaa waxaa ka mid ah arbacuuna afartan qabla nubuwati nebinimada ka horreysay iyo wa halaatun wa cishruuna saddex iyo labaatan sanooo nebiya nebi uu ahaa iyo wa rasuulan rasuul wuxuu rabaa inuu sheekhu ku baro taariikhdii nebi moxamedu saddex u qeybiyey kow horta markuu dhimanaya maaqasanuu jiray lixdan iyo saddex sano lixdan iyo saddexdii sana la qaybiye marka afartan sano nebi muusan ahayn afartan sano muxuu ahaa qof iska caadi on weli loo waxyoon buu ahaa waxloo waxyoon afartan sano markuu marayo baa waxyigu ku bilowday afartan sano markuu marayo baa loo waxyooday magaalada uu joogaa waa mako markaas loo waxyoonayo toban toban iyo saddex sanuu maka jooga marka oo uu nebi ahaa haddana wuu ka hijrooday madiinuu tegay toban kaleu joogo marka afartan uusan nebi ahaynoo maka joogay kow saddex iyo toban sano markii intii nebinimada laga dhigado uu makadii sii joogay isku dara saddex iyo toban iyo afartan waa konton iyo konton iyo saddex soo maaha konton iyo saddex isagoo jiruu ka hijrooday magaaladii maka marka madiinu aaday toban sano danbuu sii jooga maaqa sana isku noqota lixdan iyo saddexda saasay ku dhammaystirantaha mala fahma qodobkaa afartan uusan nebi ahayn iyo saddex iyo labaatan uu nebi ahaa saddex iyo labaatankii uu nebiga ahaa saddex iyo toban ka mida maku joogay toban ka midana madiinuu joogay khalaas intaa ma fahanteen laga hadlaya walahu nabiga waxaa u sugnaaday min alcumri xagga da-da halaathun saddex iyo wa situuna lixdan sanatan ee sano minhaa lixdan iyo saddexdaa waxaa ka mid ah arbacuuna afartan qabla nubuwati nebinimadaba ka horraysay intaa nebiga laga dhigin ka hor wa halaathun saddex iyo wa cishruuna labaatanna nebiya nebi ayuu ahaa iyo wa rasuulan rasuul nubbi'a nebi ayaa looga dhigay biiqra suuratuliqra' wa ursila waa lagu soo diray bilmudathir suuratu lmudathir maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa wixii ugu horreeyey oo nebinimadiisa ku bilowday oo qur-aan ah iqra' bismi rabbika aladii bay ah qowlka ma la fahmo marka nebi ma ahayn markaas nebi macnaha soco nebi buu ahaa nebi baa markaa laga dhiga laakiin lama odhan ummad u sheeg keliya waxay ahayd iqra' akhri bas bismi rabbika aladii khalaq allahaagii magiciisa wax abuuray allihii wax abuuray oo rabbigaa ahaa magaciisa akhri marka nbibaa nebinibaa ku bilaabatay bas laakiin cid wuxuu sheeg markaa lama odhan wa ursila waa lasoo diray bilmudathir maxaa loola jeedaa wixii waqtigaa ka dambeeyey rasuul waa maxay waa qof la diray waa la diro li dadka waxuu sheeg yaa ayuha almudathiru kan isduuduubayow qum istaago fa andir dadkan udigoo digo waxuu sheeg baali qodobkaa ma faham nebigii marka waa maxay nubbi'a biiqra waxaa loogu waramay oo nebi lagaga dhigay suuratuliqra dad u sheegna markaa waxba lama odhan laakiin markii dambe suurat suuratulmudathir soo degaysay wixii laguu sheegay ee waxyi ahaa istaagoo dadka gaarsii baa leh rasuul buu markaa noqday halaha ma fahanteen mis waa adagta iqra nebi baa looga dhiga see nebi looga dhiga hadda halkaas annaba waa war waa loo sheegay iqra akhri warab bismi rabbika aladii ah, bismi rabbika aladii khalaq akhri khalaas ayaan ka bacdi ba haddana waxaa la yidhi yaa ayuha almudairu kan isduuduubayo qum istaag fa andir dadka u dig dadka wax u sheeg rasuul baa taa dambe lagaga dhiga tii horena nebi ayaa lagaga dhiga marka rasuulna wuu ahaa nebina wuu ahaa nebigeena sal alla aleyhi wasalam nubbi waa loogu waramay biiqra iqra ayaa loogu waramay oo nebi looga dhigay wey wa ursila waa lasoo diro oo rasuul baa lagaga dhigay bilmudathiri mudathir waa suuratulmudathir buu la jeedaa wa baladuhu magaaladiisi uu ku dhashay makatu maka wey nebigu xagee ku dhashay maka ayuu ku dhashay ardadii imtixaanka laga qaaday qayb baa layidhi xagee buu ku dhashay maxamed jamiil zeynu markuu ku dhashay ay yidhahdeen xagee ku dhintay markuu ku dhintay ma ahayd sax ma ahayn su-aashaas insaa looga jawaabo xagee buu ku dhashay oh, suuriya sham buu ku dhashay halkaasu ku dhashay laakiin markuu ku dhintay nebigeenna xagee ku dhashay hadii lagu yihahdo maxaad leedahay magaalada makuu ku dhashay wa baladuhu magaaladiisi uu ku dhashay makatu maka weeye wa haajara wuu hijrooday ilaalmadiinati madiine ayuu u hijrooday xagee nebigu u hijrooday hadii lagu yihahdo maxaad odhan madiina u hijrooday bacatha waxaa soo diray hu nebigeenna sala allahu calayhi wasalama allaahu allah ayaa soo diray nebi maxamed yaa soo diray allaah muxuu la soo diray binnadaarati digid inuu dadka u digo xumaha uga digo binnadaarati digid can shirki shirkiga uu dadka uga digayo iyo wa bidacwati yeerid ila tawxiidi keliyeelidda uu dadka ugu yeerayo nebi maxamed laba qodob baa lala soo diray sida meeshaa ka muuqata waa maxay annadaara xumahoo dhan inuu ka digo xumahoo dhanna waxa u weyn shirki wanaagoo dhan dadka inuu ugu yeedho wax ilaahay uu dadka fara waxa ugu weyn baa soo qaadanay atawxiid soo saas maahayn marka tawxiid inuu dadka ugu bishaareeyo oo baro shirkiga iyo xumahana uu uga digo baa ilaahay nebi maxamed soo diray sala alla aleyhi wasalam bacatha waxaa soo diray hu nebiga allaahu alle wuxuuna la soo diray binnadaarati digid muxuu ka digayaa cani shirki la wadaajinta iyo gaalnimada iyo wabidacwati dadka oo dadka loogu yeerana wabidacwati yeeridna wuu ula soo diray alle maxaa loogu yeeraya dadka ila tawxiidi kala yeelid ilaahay cibaadada loo kala yeelo wdaliilu waxaa u daliil ah qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi yaa ayuhalmudathiru midkaan isduuduubayo almudathir waxaa layidhahdaa almutalafif bihiyaabi qofka maradiisa howwada isku duuduuba marka nebigu asagoo god ku jira meel hog oo uu ku cibaadaysan jiray baa waxaa u yimid malku jibriil markaasuu wuxuu ku yidhi iqra' akhri markaasaa nabigu yidhi waxba akhrin maayo sababtoo ah maba yaqaanba bartaa dhuuntaha ku dhego marka waa ceeji ilaa nebigu yidhi naftu inay iga baxdaan ka baqaybi markaasuu isii daayay markaasuu yidhi akhri saan waxaan idhibu yidhi waxba ma akhrin karo so haddana waa igu dhegayb dig halkaas igu dhega markaan is nafta waa kaa bixi rabtaabu isii daayay suu yidhi akhri saare maxaan akhriyaa waa yahay markaasu iqra bismi rabbika aladii khalaq wuu isii daayayba aayado dhowr inta ii markaasuu nabigu soo ordo nabigu ordayaa xaaskiisi khadiijo u yimid markaasuu war halayda zamiluunii zamiluunii maryaa dusha laga saara marka maryo ayaa dusha laga saara ayaantaas intaas halihii aayadaha loo soo sheegay buu ku joogay waa dambeeto haddana wuxuu arkay malagii ninkii hadda ku horceejiyey oo meel meelahana taagan buu arka cerka ah markaasuu haddana nabigu cararo ka carar sal alla alay w khadiiju u tegey hala idado mara hala isaarabi maraa dusha laga saara nabigio maradii ku duuduuban baa ayaddaana soo degtay yaa ayuha almudairu midkaan marada isku dadayow qum istaag baa leeyahy fa andir dadka u dig muxuu uga digayaa shirkiga iyo xumaatada dadku ay ku jiraan uga dig iska ilaaliya dhe shirkiga wa rabbaka rabbigaana fa kabbir weyne ilaahay weyne oo waxa weyaan ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu kaa mudan yahay wanaaga kula dhaqan wa hiyaabaka dharkaagana fa dahir iyo nadiifi nabi maxamed saasaa la amray qur-aanka ilahi baana faray wathiyaabaka fadahir wasakda ka daahirso najaasada ka daahirso xumaha ka ilaasho dhar xalaal oo dhar lacag xalaal aad kusoo gadatana ha kuu noqoto warujza asnaamta la caabudana fahjur ka hijrood arujza waa al asnaam asnaamta la caabudo asagaa fasiri doona sheekhu ayadana ka fogow fahjur ka hijrood walaa tamnun ha u abaal sheegan oo ha gallad sheegan tastakhiru xaalo aad wax ku badsanaysid oo wax badsasho aad ku dalbaysid waa maxay inaad tirahda hadda ka horaan marag kuu gaday hadda ka horaan nacnac kuu gaday hadda ka horaan saa ku siiyey hadda ka horaan waxa weeyaan inaad dadka wixii wanaag ahaayoo u gashay aad ugu abaal sheegato ugu manna sheegato tirahda waxaasaan kuu sameeyey wax fiican ma ah dan iyo xaaja hadday kuu keento waa meesheeda walaa tamnun marka ha galladaysan oo ha u abaal sheeganin dadkii tastakhiru xaalo aad wax ku eh, badsa dalbaysid inaad wax ku badsatid aad rabti walirabbika rabbigaana fasbir rabbigaa dartiisna fasbir u sabr diintan alle mar haddaad diinta gaarsiinaysa dadka dhibbaa kusoo gaaraye walirabbika rabbigaa dartiisna fasbir u sabar wa macnaa qum faandir qum fa andir macnaheedu waxaa weeye yundiru nebigu wuu digayey can ishirki la wadaajinta ayuu dadka uga digayey wa yadcuu dadka wuxuu ugu yeerayay ila tawxiidi tawxiid iyo keliyeelid wa rabbaka fakabbir rabbigaa weynee macnaheedu waxaa weeye ay cadim weynee ay markaa fasiraysid waa xaraf marka ayada maaha inaad tidha ey waxa laga wadaha ha odhan ey cadimhu israaci ey cadimhu weynee bitawxiidi ilaahay ah, tawxiid ku weyne towxiid ilaahay ku weyne wa hiyaabaka dharkaaga fa dahir daahirna waxaa loola jeedaa ay dahir daahiri acmaalaka acmaashaada waxaad ka nadiifisaa shirki la wadaajin iyo gaalnimo warujza asnaamta fahjur ka hijroodna waxaa loola jeedaa arrujzu rujzigu al asnaamu asnaamta wey arrujzu haddii lagu weydiiya maxaad odhan waa al asnaam wa hajruhaa kahijroodi ka hijroodida ka hijradeeduna in laga hijroodana tarkuhaa ka tegiddeeda weeye kow asnaamta waa in laga tago iyo walbaraa'atu in laga bari noqdo minhaa asnaamtii iyo wa ahlihaa asnaamta dadkeeda asnaamta dad baa caabuda soo maa asnaamtana waxaa tidhahdaa beri baan ka ahay dadka caabudana ayagana beri baan ka ahay dheh ayib akhada waxay ku qaadatay calaa haadaa arrinkan inuu dadka diinta u sharxo oo towxiidka ka dhaadhiciya nebiga waxay ku qaadatay cashra siniina toban sano yadcuu xaaluu dadka ugu yeeraya ila tawxiidi towxiid iyo keliyeelid xaggee buu joogaa markaa makuu joogaa maaqasanay ku qaadatay ilaahay keliya caabuda shirkiga iska ilaaliya ilaahay u dhowaada ilaahay weyneeya toban sanay ku qaadato maka uu joogo dadka uu tawxiidka kala hadlayay wa bacda alcashri tobankaa sana ka bacdina curija nebiga waxaa lala koray bihi asaga ila samaa'i xagga sare nebiga waa la dheelmiyey sooma maqashaan al-israa walciraaj al-israa haddaad maqasho waa guuraysiintii nebiga habeennima la kaxeeyey almicraajna waa maxay waa korintii cirka la koriyey weeye micraaj marka wa bacda alcashri tobankaa ka bacdina curija waxaa lala koray bihi nebiga ila samaa'i xagga sare wa furidat waxaa lagu soo waajib yeelay calayhi dushiisa assalawaatu salaadaha alkhamsu ee shanta ah salaadahan shanta ah markii lagu soo waajib yeelaya konton salaadood bay ahaayeen konton konton salaadood oo maalinkii habeenkii la tukanayay ahaayeen markaasaa nebigu soo noqda asagoo konton salaadood wata meel dhuxuu wuxuu ku soo maray nebi muuse nebi muusea su-aal weydiiyo wuxuu ku yidhi nebi maxamed oo maxaa laguu soo waajibiyaa markaasi konton salaadood oradoo ilaahay ku noqo waxaad ku tidhaahdaa ilaa iyo kontonkan ummadaydu ma awoodda iga fududee sidii looga fudfududaynayo oo hadda qayb looga dhimeeyey kontonkii salaadood waxaa ka soo hartay shan salaadood markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi hunna khamsun xagga tirsi ahaan waa shan salaadood soo shan salaadood hadda ma tukanno xagga ajarkana konton salaadood bay la ajar yihiin shantaas salaadood soo wax weyn maaha hadday salaaddaasi kaa tagta ka warran oo aad macnolaan isaga daysid oo adan cudurdaar lahayn si wax walba ka seexatid oo duhurkii meelaha saad banool ugu ciyaarayso uur wareegaysa oo kugu dhaafto oo markaad macallin iyo hooye iyo arkaysay waalid keliya aad tiraado waa tukanaya inta kalena aadan tukan waa ceeb konton salaadood bay la ajar yihiin shantaas salaadood waxaa ugu horeeya ilaahay qiyaama markaad hor istaagto ku weydiinayana waa ayada salaaddaa wax lagaa weydiinaya awwalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama asalaa ka waran salaadii baa lagu odhanaya marka salaadda waa in laguna dadaalo si fiicanna loo tukado si fiicanna loo barto waa lagu soo waajib yeelay wasallaa wuu tukaday nebigu sala allahu calayhi wasalama fii makata maka dhexdeeda halaada siniina saddex sano intii salaada lagu waajib yeelay madiinana uusan u hijroonin saddex sanouu maka sii jooga tobankii horeuu dadka towxiidka uu yeerayay iyo saddexdan dambeeto isku dara saddex iyo tobankaasuu maka joogaa marka ah saddex iyo toban sano ou dadka towxiidka ugu yeerayay markii ugu dambaysana salaada lagu soo waajib yeelay wa bacdahaa saddex iyo tobankaa gadaasheeda umira nebiga waxaa la faray bilhijrati hijrood inuu tago ilalmadiinati madiine inuu aado bilhijrati aadid ilalmadiinati madiine la aado ayaa nebiga la faray xagee buu ka tegayaa markuu ka tegayaa walhijratu hijraduna al intiqaalu waa in laga wareego min baladi shirki gaalnimada dhulkeeda ilaa baladi lislaami islaamka dhulkiisana la aado dhulka gaalada oo laga tago dhulka gaaladana la aada maxaa loo yaqaanaa alhijratu hijradu waa taas dhulka gaaladaad isaga tegin diintaadiibay kugu dhibeen shacaa'irtii islaamkaad muujisan weyday waad isaga tegaysaa marka dhul islaam baad aadaysaa oo kuu dhaama walhijratu hijraduna al intiqaalu waa wareegid min beledi shirki gaalada dhulkeeda laga wareego gaalnimada ilaa beledil islaami islaamka dhulkiisana la aado walhijratu hijradu fariidatun waa waajib calaa haadihi alummati ummaddan ayadaa dusheeda ayuuna waajib ku yahaa xaggee laga hijroonayaa min baladi shirki gaalnimada dhulkeeda ilaa baladi lislaami islaamka dhulkiisa wa hiya hijradu baaqiyatun mid sii jiraysa weeye ilaa an taquuma intay ka dhacaysa asaacatu saacadda qiyaame ilaa saacadda qiyaame ay ka dhacdo hijradu waa sii jiraysa qodobkaa ma fahanteen goormay go-aysaa ilaa saacadda qiyaame laga gaaro way jireen mar kastoo diinta islaamka lagugu dhibo oo lagugu cadaadiyo oo aad xorriyad u weydid oo shacaa'irteedii lagugu dhiba inaad muujisatid meeshaa waad isaga tegaysaayo meel diintaada aada xor ugu tahay ayaad aadaysaa wdaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sareeya uu yidhi ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanaysa almalaa'ikatu malaa'igtu daalimii anfusihim naftooda kuwa dulmiyey xaale ay yihiin kuwa naftooda dulminaya waa kuwan la oofsanaya maaha malaa'igta wax wax dulminaya qaaluu malaa'igtu waxay odhanayaan fiima xaggeebaad kuntum ahaydeen xaggeebaad ahaydeen qaaluu waxay odhanayaan kuwii la oofsanayo nafta laga qaadayay kunnaa waxaan ahayn mustadcafiina kuwa la gumaysto oo la daciifsado fil ardi dhulka dhexdii qaaluu malaa'igtu waxay odhanayaan alam takun miyaynan ahayn ardullaahi ilaahi dhulkiisu waasicatan mid ballaaran oo fa tuhaajiru aad ku hijrootaan fiihaa dhexdeeda haddii meeshii aad joogteen laydinku dhibay meel kaloo ballaaran oo waasicoo diintiina aada xor uga heshaan miyadan helaynin fa ulaa'ika kuwaas ayagoo diintii lagu dhibaya meeshii lagu dhibaya iska jooga oo aan ka dhaqaaqaynin oo ku qancay arrinkaas ma'waahum makaanu hoyadkooda iyo meeshay gelayaanu jahannamu naarta jahannamo weeye wasaa'at alla xumaa masiiran meel loo ahaado oo qof uu u ahaado oo galo jahannamo ayaa u xun ila almustadcafiina kuwii la daciifsan jiray maahan oo la gumaysan jiray oo min alrijaali rag ah iyo walnisaa'i dumar iyo walwildaani ciyaal kuwaasoo laa yastadiicuuna aan awoodin xiilatan wax xeelad oo meesha ay kaga baxaan walaa yahtaduuna aan ku hanuunayn oo garanayn sabiilan waddo ay maraan oo waddankooda islaamka ku aadaan fa ulaa'ika kuwaas dambe casallaahu alla wuxuu xaqiiqo ku yahaa an yacfuwa inuu iska dhaafo canhum xaggooda wa kaanallaahu alla wuxuu ahaaday cafuwan alla dhaafi cafid badan kafuran ee dhaafid badan aayaddaana waxay sheegaysaa dadkii ay hijradu ku waajibtay dhulgaalay joogaan ama horay islaan u ahayn ama markaasay islaameen diintoodii baa lagu dhibay marka gabdhihii xijaabka looma ogola salaadii looma ogola dadkii masaajidyada baa lagu dhibahayaa waxaa waajib ku noqonaysa markaa dadkaas inay baxaan xaggee bay aadayaan meel dhul islaan ah oo ay diintooda xorriyad ugu helayaan haddaysan meel dhul islaan helaynna dhul kaloo gaalo oo kaa u dhaama ayay ka aadayaan oo ay diintooda xorriyaddeeda u helayaan maqolobka hadday sidaas samayn waayaan ka war ayagoo diintoodii loo diidan yaho cadaadiskaa la saarayo awoodina karaan inay baxaan ayay iska sii joogeen waa daalimiin horta naftooday dulmiyeen kow jahanamo ayay galayaan labo malaa'igtuna su-aalay weydiinaysaa waxay odhanayaan xagiimada ahaan jirteen markaasay odhanayaan been intay sheegeen dhulkaan joogi jiro waana la gumaysan jirayo markaasa le haddii dhulkii laidinka gumaystay meelaan laidinku gumaysanayn ad xorriyad ku helaysaan maad aadaha kuwaasi marka waa kuwii awooday kuwa saddexaa lasoo reeba ayaga aan waxba loo haysanin waa maxay waa rag iyo dumar iyo ciyaal aan ayagu laba waxeelood midna haysan wax xeelad ah iyo kaarto iyo siyaasad ay ku baxaan ma hayaan waddadii ay u mari lahaayeen meeshii islaamkana maba garanayaanba waa mustadcafiin waa la gumaystaa siyaasaday ku baxaan ma garanayaan waddankii u hijroon lahayna dhan u ka jira garan maayaan kuwaas ilaahay waa u naxariisanayaa waa cafinaya meeshaa iska sii joogeen ilaahay waa ka cafinaya subxaanahu wa tacaala dembigoodan u dhaafaya ilahna waa cafuwi waa afuur ina aladiina kuwa tawafaahum ay oofsanayso almalaa'ikatu malaa'igtii oo nafta ay ka qaadayso daalimii anfusihim naftooda kuwa dulmiya xaale ay yihiin qaaluu malaa'igtu waxay odhanayaan fiima xaggeebaad kuntum ahaydeen qaaluu kuwii daalimiintaa waxay dhahayaan kunnaa waxaan ahayn mustadcafiina kuwo la gumaysto fil ardi dhulka dhexdiisa qaaluu malaa'igtu waxay leeyihiin alam takun miyaynan ahayn ardullaahi ilaahay dhulkiisu waasicatan mid ballaaran oo fa tuhaajiruu aad ku hijrotaan fiihaa dhexdeeda fa ulaa'ika kuwaa daalimiinta ah ma'waahu makaanu hoyadkoodu jahannamu naarta jahannamo weeye wasaa'at alla xumaa masiiran meel loo ahaado oo la galo jahanamo ayaa u xun ila almustadcafiina kuwii mustadcafiintaahyo la gumaysanayay unbaan saa loo gelaynin a ila almustadcafiina kuwii la gumaysan jiray maahane oo min alrijaali rag ah iyo wannisaa'i dumar iyo walwildaani caruur kuwaasoo laa yastatiicuuna aan karayn xiilatan wax xeelad iyo siyaasado ay ku baxaan walaa yahtaduuna aan ku hanuunayn sabiilan wax wadda waddaba garan mayaan ay waddanka islaamka ku aadaan fa ulaa'ika kuwa mustadcafiinta ah casallaahu alla wuxuu mudan yaho xaqiiqo ku yahaa an yacfuwa inuu iska cafiyo canhum xaggooda oo wixii dembigu ay galeen uu ka cafiyo wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday cafuwan alla dhaafid badan kafuuran ee naxariis badan wa qowluhu tacaala ilaahay hadalkiisa ayaa u daliila hijradii baa laga hadlayaa yaa cibaadiya addoommadaydo aladiina kuwaasoo aamanuu xaqa rumeeyow ilahay baa kuu dhawaaqaya waa inaad aad ugu qanacsan tahay ilahay hadalkiisa yaa cibaadiya addoommadaydii soo addoommadii ilahay ma tiidin alladiina kuwaasoo aamanuu ilaahay xaqa rumeeyow inaa ardii dhulkaygu waasicatun waa mid ballaaran dhulka ilaahay waa ballaaran yahi aad buu u ballaaran yahi waxaana ilaahay qur-aanka ku sheegay dadka nool nool iyo kuwa dhintay labadaba inay ku filan tahay dhulku labadaba waa ku filan tahay alam najcal ilarda kifaatan axyaa'an wa amwaata kuwa dhintayna dhulku waa ku filan yahay kuwa nool oo dhulka dushiisa joogana dhulku waa ku filan yahay waa waasic marka inaa ardii dhulkaygu waasicatun mid ballaaran weeye fa iyaaya aniga oo keli ah facbuduuni igu caabudo ilaahay leeyihi aniga oo keliya dhulkaa lagu caabudo keligii baa mudan dhulkaa in lagu caabudo qaala albaqawiyu imaamu baqawi wuxuu yihi raximahu llahu tacaala waa imaam mufasir ah oo caalim ah oo kitaab tafsiira leh oo a'immada waaweyn oo shaaficiyada ka mid ah nasalad way soo degtay haadihi tan al aayatu ee aayadda ah waa aayadeh yaa cibaadiya aladiina aamanuu filmuslimiina muslimiinta ayay ku soo degtay alladiina kuwaasoo bimakkata maka ku sugnaa oo walam yuhaajiruu aan hijroonin oo iska sii joogay mako naadaa waxaa u dhawaaqay hum ayaga allaahu allah u dhawaaqay muxuu ugu dhawaaqay bismi liimaani magaca iimaan oo muxuu yidhi ilahay markuu magaca iimaanka u dhawaaqayay yaa cibaadiya aladiina aamanuu magacaas iimaanka ha loogu dhawaaqay marka ayagu yoon hijroon ayay haddana waxay yihiin muslimiin laakiin adoo awooda haddaan haddaadan hijroonin oo waddankii gaalada aadan isaga tegin oo dhibku kugu haystay dee muslim baa tahy lakiin caasi dembiilaha hato dembi baad gasha marka iimaan ma lihid ma lagu odhanayo laakiin iimaankaagu waa daciif naadaa waxaa u dhawaaqay hum ayaga allaahu alle muxuu ugu dhawaaqay bismi liimaani iimaanka magaciisa ayuu ugu dhawaaqay wadaliilu waxaa u daliil ah cala alhijrati hijrada min asunnati sunnada nebiga xaggeedana ka ahaaday sala allahu caleyhi wasalam qowluhu nebiga hadalkii sala allahu caleyhi wasalam uu yidhi laa tanqaticu ma go'ayso alhijratu hijradu xataa tanqatica ilaa ay ka goodo atowbatu towbaddu ilaa baabka towbada lasoo xiro hijraduna way jirin intaas walaa tanqaticu ma go'aysa atowbatu towbadu xataa tatluca ilaa ay ka baxdo ashamsu qoraxdu min maqribiha meeshay u dhacdo qoraxdu dhanka bariga ah ayay ka soo baxdaa dhankay u dhacdana galbeed baa loo yaqaanaa qiyaamada marka la gaaro meeshay u dhici jirtay ka soo baxaysaa melafam qodobka markaa toobaddu waa xidhantaha qofkii markaa toobad keena laga aqbali maayo waxaa labaad oo markaa xirmaya baabkii hijrada oo dhul gaala inta laga hijroodo dhul islaan la aadi jiray ayana waa go'da markaas qiyaamadii baa bilaabanaysa labadaa intaan la gaarin baabka towbaduna waa furan yahay baabka hijraduna waa furan yahay labaduba waa kuu furan yihiin laa tanqaticu ma go-ayso alhijratu hijradu xataa tanqatica ilaa ay ka go-do atowbatu towbada ilaahay loo toobad keeno lagaana aqbalo walaa tanqaticu ma go-ayso atowbatu towbadu xataa tatluca ilaa ay ka soo baxdo ashamsu qoraxdu min maqribiha meeshay u dhacdo falamaa goortii istaqara uu nebigu ku sugnaaday filmadiinati madiino umira nebiga waxaa la faray sala allahu calayhi wasalama bibaqiyati sharaa'ici lislaami islaamka intii ka soo hartay saddex iyo tobankii sanoo hore muxuu dadka farayay towxiidka ilaahay keligii in la caabudo shirkigo ummadda looga digo salaadii oo waxa weeyaan lagu soo waajibay soo garan markuu soo hijrooday oo uu madiine yimid shareecadii islaamka intii dhimanayd madiina lagu dhammaystira marka madiina ayaa lagu dhammaystira falamaa goortii istaqara uu ku sugnaaday filmadiinati madiina gudaheeda umira waxaa la faray bibaqiyati sharaa'ici lislaami islaamka shareecadiisii wixii ka harsanaa midli zakaati sida zakadaoo kaleeto haa sida zakada oo kaleeto zakada intuu nebigu madiine joogay ayaa la waajib yeela iyo wasawmi soomka soomka goormaa la waajib yeelay intuu nebigu madiine joogay iyo walxaji xajka xajka goormaa la waajib yeelay intuu nebigu madiine joogay iyo waljihaadi jihaadka jihaadka goormaa la waajib yeelay intuu nebigu madiine joogay iyo wal adaani adinka waa goorma intuu madiine joogay iyo wal amri ummadda in la faro bilmacruufi wanaagga iyo wannahyi ummadda in laga reebo canilmunkari xumaatada labadaan dambe oo ummadda wanaagga in la fara xumahana laga reebo madiine khaas kuma ahay xataa markuu maka joogay nebigu ummadda diinta wanaaggana waa u sheegayay xumahana waa ka reebayay oo dee aayadihii ugu horreeyey oo lagu bilaabaa waxaa ka mid a ah suuraddii ugu horraysay oo suurad ahaan usoo degta marka laga reebo suuratu liqraa yaa ayuha almudadiru kam isduuduubayow qum istaago fa andir dadka u digso maka ma joogo xumihii buu dadka ka reebayaa wanaaggiina waa farayaa marka tan dambeeto madiina iyo makaba way jirti iyo wakayri daalika intaa waxaan ahayn oo min sharaa'ici lislaami islaamka shareecadiisa iyo calaamadihiisa ka mid a ah. akhada waxay ku qaadatay arrinkaas nebiga calaa haada akhada wuxuu ku qaatay calaa haadaa arrinkan oo dadka wanaaggeenu u sheego sakada soomka xajka jihaadka adinka waxay ku qaadatay cashara siniin cashara siniin maxaa waaye toban sanay ku qaadatay wa bacdahaa tobankaa gadaasheedana tuwufiya nebiga waa la oofsaday salawaatullaahi ilaahay naxariisyaashiisa iyo wa salaamuhu nabadgelyaalihiisu calayhi nebiga sala allahu caleyhi wasalam korkiisa haatee wa diinuhu nebi maxamed diintiisuna baaqin mid sii jiraysa weeyaan hadduu nebi moxamed dhintay diintiisii waa jirtaa waa sii jiraysaa baaqin diintiisu ma jiraysa weeye wahaadaa kanina diinuhu diintii ilaahay weeye wa haadaa kanina waaha kitaabku wuxuu sheegayo diintii nebi moxamed oo maanta adduunka ka shaqaynaysa laga hadlayaa wa kanina diinuhu diintiisa weeye kitaabkana waxaa ku qoran aayaadka iyo axaadiisu dee diinta nebiga ka tirsan yihiin laa khayra wax khayrihi ma jiro ilaa dalla nebigu waa tusiiya al ummata ummadda calayhi khayrkaa dushiisa wax khayr ah oo mid adduunyo iyo mid aakhara ah oo jira ma jiraan ilaa nebi maxamed ummadda waa u sheegay sala allahu caleyhi wasalam walaa shara wax shar iyo balaayaahi ma jirto ilaa xadara wuu ka digay nebigu haa sharkaas xadara wuu ka digay nebigu sal alla aleyhi wasalam xadara haa wuu ka digay sharkaas minhu xaggiisa walaa shara shar iyo balaayana ma jirto ilaa xadara wuu ka digay nebigu haa sharkaas minhu xaggiisa waalkhayru khayrka alladii khayrkaasoo dalla nebigu uu tusiya haa ayada calayhi dushiisa atawxiidu tawxiid baa kow ka ah wixii khayr ahaa oo nebi maxamed ummadda uu tusiya maxaa u horreeya tawxiidka u horreeya wa jamiicu maa iyo wa jamiicu maa shay dhammaantii yuxibu uu jecel yahay hushaygaas allaahu alle oo wayardaahu raalli uu ka yahay wax kastou alle jecel yahay raallina uu ka yahay ilaahay nebi maxamed waa usoo dhiiba ummaddana waa la amra washaru sharkii alladii kaasoo xadara nebigu uu ka digay haa iyada minhu xaggiisa ashirku shirki weeye iyo wa jamiicu maa shay dhammaantii yakrahu uu karahsanayo hu shaygaas allaahu allou nicib yahay waya'baahu uu diidayo ya'baa waa diidmo waya'ba allaahu soo qur-aanku mid arag al waa diidmada shirki iyo wax kasta oo ilaahay uu karahsanayo karaha waa maxay waa nicib yaha uuna diidayo bacatha wuu soo diray bacatha waxaa soo diray hu nebiga allaahu alle nebi maxamed yaa soo diray allaah xaggee u soo diray ilannaasi dadka kaafatan dhammaan xaaleeyihiin jin iyo insiba waa loo soo diray nebi moxamed sal alla aleyh wasalam waftarada wuu waajib yeelay allaahu allah waajib wuxuu ka dhigay daacatahu nebi maxamed inay ateecaan iyo yeeliddiisa calaa jamiici athaqalayni labadii cuscuslay dhammaantood aljinni jinka iyo walinsi insiga soo maynaan soo marin athaqalayn in labadoo loo yaqaano jin iyo insiba waxaa waajib ilaahay kaga dhiga inay nebi maxamed ateecaan sala allahu caleyhi wasalam sida awgeed qofkii nebiga beeniyeen ateecin waajibkii ilaahay buu khilaafo waa ahlu naar waa ahlu naar waftarada wuu waajib yeelay allaahu alle taacatahu nebi maxamed yeeliddiisa calaa jamiici thaqalayni labadii cuscuslay dhammaantood ayuu ku waajib yeelay aljinni jinka iyo wal insi insiga ahaa wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye maxaa u daliil ah in nebi maxamed rasuul uu yahay dadko dhanna loo soo diray waxaa u daliil ah qowluhu alla hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi qul waxaad dhahdaa nebi maxamed baa lala hadlayaa qul nebi maxamedo waxaad dhahdaa yaa ayuhanaasu dadow innii anugu rasuulullaahi alla kuu soo diray baan ahay ilaykum idinkana la idiin soo diray jamiican dhammaan xaalaatihim dadko dhan yaa loo soo diray nebi moxamed sal alay wslam nebi moxamed iyo nebiyadii hore waxay ku kala bedelaayeen nebiyadii horeeto nebi walba qabiilkiisaa loo diri jiray laakiin nebi maxamed bani aadamkao dhan baa loo soo diray isaga ka dambeeye iyo iyo jinkaba labada waa loo soo dira wa akmala wuu dhammaystiray allaahu alle bihi nebi maxamed sababkii addiina diinta nebi moxamed baa ilahay diinta ku dhammaystira wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi alyowma maantay ayaan akmaltu idiin dhammaystiray lakum idinka diinakum diinteenna sidaa ogeed diinta nebi maxamed waa dhammaystiranta wa atmamtu waan idiin taam yeelay calaykum dushiinna nicmatii barwaaqooyinkayga wa radiitu waxaan idinkaga raali noqday lakum idinka al islaama islaamka diinan diin ahaan diinta horta waa dhammaystiran tahay oo diin nuqsaani ku jirta ma aha qofkii yidhaahda diinta nebi maxamed ma dhammaystirna hadda waa qof le ilaahay waxba been buu noo sheega qof la wey ilaahay wuxuu leeyahay alyowma akmaltu diintii waan idiin dhammaystiray maantay alyowma akmaltu lakum diinakum qofkii markay yidhaahda maya ma dhammaystirna waa qof le ilaahay been buu sheega waana gaal qofkii yidhaahda nebi maxamed diintii qayb buu ka tegaynaa waa qof le nebi maxamed wixii ilaahay u soo dhiibay ayuu qeyb naga qariya asna waa ku gaaloobaya hawshaas ayada ah marka nebi maxamedna diintii siday ahayd buu u sheega ilaahina waa saadiqo waa runlow oo cid ka run badan ma jirto siduu u dhammaystira weeye diintaasu inaad wax ku soo darteed anna igama baahna anna kaagama baahna ruux kalena ugama baahna ilaahay diinta islaamku raalli kaaga yahay ilaahay inuu kaa raalli noqdo ku jeclaada sooma rabtid diintaa islaamka ku dhaqa ayada akhriso waxay kaa reebta ka har waxay ku amarta la imow ayada jeclow oo waxbaha ku doorsani anugu muslim baan ahay dheh muslim baan ah walastu ubaalii xiina uqtalu muslima in saxaabi oo qolyo gaalaa dileen baa wuxuu leeyahay dan kama lihi haddii la idilayo anoo muslim ah meeshii la doona ha la igu dilay mar haddaan islaamnimo ku dhimanayay marka waa inaad ku faantid inaad tahay qof muslim ah inaad diin islaama haysatid inay tahay diinta diimaha ugu fiican inuu nebi moxamed yahay ilaahay intuu soo diray ruuxu ugu khayrka badnaa sala allahu caleyhi waalihi wasalama wadaliilu waxaa u daliil ah calaa mowtihi nebi moxamed geeridiisa sala allahu calayhi wasalama qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi innaka adugu nebi moxamedow mayitun mid dhimanayaata wa innahum ayaguna mayituuna way dhimanayaan humma innakum idinkuu labadiinna qoloba adiga nebi moxamed iyo qolyihii gaalada ahee kaa soo horjeeday yowmaalqiyaamati maalinka qiyaame cinda rabbikum rabbigiinna agtiisa ayaa takhtasimuuna ku doodaysaan nebi moxamed baa ku markhaati kacaya sala allahu calayhi wasalama ilaahay hortiisa maxkamada alla la isla fuulahayaa oo dadku waxa weya ismaxkamadaynayaan nebi maxamedna marka wuu dhintay kuwii wakhtigiisii joogayna way dhinteen inaguna waa dhimanaynaa inta inaga dambaysana way dhimanayaan kullu man calayhaa faanin wa yabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam wax allaala waxa arradan dusheeda soo maray way dhimanayaan ilaahay keli unbaa baaqi ahaanaya keligii innaka adugu mayitun mid dhimanayaa tah wa innahum ayaguna mayituuna kuwa dhimanaya weeye suma inakum idinku yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda cinda rabbikum rabbigiina agtiisa ayaa takhtasimuuna ku doodaysaan qowluhu tacaala ayaa u daliil ah hadalkii alla sarreeye uu yidhi minhaa ciidda xaggeeda ayaan khalaqnaakum idinka abuuray ciiddu waa maxay dhulka iyo carrada soo wa fiihaa ayadaa dhexdeedaan nuciidukum idinku celinaynaa wa minhaa ayadaa xaggeedaan nukhrijukum idinka soo saaraynaa taaratan mar ukhraa ee kale waa shay cajiib ah eh. markeennii hore nebi aadam xaggee laga abuura waan kasoo ka soo farcannay carradaa ilaahay ka abuura waa hagaag haddaynu dhimanno inteennaan nool nool xaggee layna gelinayaa god baa inta laynoo qodo oo laynagu rido godkaa ciiddii laga soo bixiyaa dusha laynooga aasaya khalaas alwaax baa dusha laynaga saarayaa dadkii dadka kuugu xigaayo ku jeclaabaana ku aasaya ciiddaas iyo dhoobadaasiyo dusha inta kaa saaran bay kaa dhaqaajinayaan khalaas wax meeshaa kula jooga male hooyo iyo aabbe iyo ehel iyo qaraabo midna kulama joogo hadhow qiyaamada marka dadka lasoo saarayo hoggaa asagaha baa lagaa soo saaraya intaaba la fahma hoggaas waxaa kugula jiraya camalkaaga oo bas markaad dhimatid meydkaaga saddex shay baa raacaysa camalkaagi waa ku raacayaa dadkaagiina way ku raacayaan xoola waxaad ka lahaydna inay wax kaa raacaan baa laga yaabaayo kafan iyo waxa weya naxash iyo wax lagu saaro marka qabriga la tago dadkaaga waa kaasoo noqonayaan ilma adeerada adeerada saaxiibada way kaasoo laabanayaan kow xoolihii lagu saa lagugu kaxeeyana waa lagaa soo ceshanahaya baabuurtii lagugu kaxeey waa lagaa soo ceshanaya yaa kuu soo haray camalkaagii bas baa qabrigaa kugula jiray maanta intaad adduunkaa joogtid waxaad la timaadaa wax wanaagsan oo qabriga kugula jira haddii camalkaagu camal xun uu yahay qabrigu wuxuu kugu imaanaya asagoo qarmuun oo foolxun xun markaasaad odhanaysa war maxaad ahayd inkaar kugu dhacde markaasu wuxuu ku leeyahay camalkaagii xumaabaan ah markaasaa waxaa lagugu bilaabayaa in lagula dhaco gaaruumo budad baa lagula dhacaya markaasaad waxaad noqonaysaa ciidoo kale cadaabkaasaad ku jiraysaa ilaa qiyaamo saaca laga gaarayo laakiin camalkaagu camal wanaagsan hadduu ahaa adoo qabriga ku jiraa waxaa ku imanaya wax aada u udgoon oo dhallinyaro camal ah oo qurux badan markaasaad leedaha war maxaad ahayd wejigaagu weji khayr la socdaad u eegtay markaasuu ku leeyahay camalkaagii wanaagsanaabaan sidaa ogeed adduunkana camalka wanaagsan laga shaqaystaa salaadaha shantaa tuko bishaasoodan ha afurin odan cudurdaar lahayn wanaagga ku dadaal xuquuqda dadka iyo xoolahooda iska ilaali carabkaaga wax xun ka ilaasho xubnahaaga iyo jidhkaaga ilaasho qof wanaagsan oo ilaahay raalligeliya noqo weliba hadda dhallinyaraa tihiin wuxuu nebigu sheega markay dadku qiyaamada dhididayaan oo qaawan yihiin oo la silicsan yahay oo qoraxda lasoo soo dhoweeyo dad dhallinyaraha waxaa jira carshiga ilaahay hoostiisa harsanaya oon cidhidba arkayn iyo kulaylmin maxaa ka mid ah waa qof dhallinyaraha cibaadada ilaahay kusoo barbaaray ha ma lahayn ciyaal suuqnimo iyo meelo warwareeg iyo daraagis iyo dad lacaaya iyo waxa weeyaan meel cab iyo kilaab iyo meel lama aadi jirin qof dhowrsoon gurigiisa goobihiisa waxbarashada cibaadadiisa ummadda khayrka iyo wanaageeda u sheegeeda khalaas carshiga ilahi baad qiyaamada harsanaysa soo ma rabtaa inaa harsato soo ma wada rabno waa inaan saa ku wada dadaalla marka wa qowluhu hadalka ilaahay ayaa u daliila tacaalaa sarreeya uu yidhi minhaa arlada xaggeeda ayaan khalaqnaakum idinka abuurnay waa asalkeenni nebi aadan wa fiihaa arlada xaggeeda ayaanu ciidukum idinku celinaynaa wa minhaa iyada xaggeeda ayaanu ukhrijukum idinka soo saaraynaa taaratan mar ukhraa kale wa qowluhu hadalka alla ayaa u daliila tacaalaa sarreeye wallaahu alla ayaa ambatakum idinka soo saaray min al ardi dhulka nabaatan soo saaray nabaadka waxaa loo yaqaanaa naqa iyo dooga dhulka ka soo baxa wuu ka soo baxayaa marka wallaahu alla ayaa ambatakum idin dhaliyo idin soo saaray min alardi dhulka xaggiisa nabaatan dhalasho uma yuciidukum ilaahay wuu idinku celinayaa fiihaa arrada dhexdeedii wa yukhrijukum wuu idinka soo saarayaa ikhraajan soo saarid ilahay marka ugu dambaysa waa idinka soo saarayaa dhulka wa bacda albacdi markii la isa soo bixiya kabacdi muxaasabuuna dadku kuwa lala xisaabtamayo weeye wa majziyuuna kuwa la abaalmarinayo weeye biacmaalihim acmaashii ay shaqaysteen shaqaysteen baa laga abaalmarinaya marka qiyaamada la tago dadka laba waxyaalood baa la isugu daraya maxay yihiin mid waa la xisaabta wax allaala waxaad adduunkan samaysay oo kitaab ku qoran ayaa lagu soo hordhigaya markaasaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika calayka alyowma xasiiba kitaabkaaga akhriso maxaa kitaabkan ku qoran waxaad adugu shaqaysatay asagaa maanta xisaabtan kugu filan dadka qaar baa markay kitaabka akhriyaan marka waxay odhanayaan maa li haada alkitaabi laa yuqaadiru sakhiiratan walaa kabiiratan war kitaabkan muxuu yahay iyo buuggan aan wax weyn iyo wax yar midna ka tegin wixii aan sameeyey oo koobay waa ku wada qoran yihin wax yar xataa haddaad samaysay waa qoran yihiin ilaahay dadka wuxuu ku odhanayaa malaa'igtii garbaha saarnayd oo xasanaadkiinna iyo wanaaggiinna iyo xumihiinna qori jirtay miyaa idin dulmiday maya wixiidaan samayn miyaa meeshaan ku qoran dadkao dhan waa wada qirayaan haa annagaa wada samaynay qodobkaa ma la fahma waa lagula xisaabtamayaa marka dembigaa ma samayse kaa ma samayse kaa ma samayse dadka qaar baa waxay odhanayaan markaan isniraahno alailah waa idiin dhammaarta waa ilaahay wuxuu odhanayaa adduunka inaad dembigaa samaysay ruuxku ogma jirin oo anaa ceebtaada asturay maantau qiyaamo la joogan ordoo jannadayda galoon kuu dhaafay qayb ka midana ilaahay dembigaasu u cadaabaya ilaahay marka ha naga dhaafo dunuubta muxaasabuun xisaabtii markay dhammaata maxaa yaalla majziyuun waa la abaal marinayaa dadkii waa la abaal marinayaa wixii lala xisaabtamay xisaabtankoodii waxaa ka dambeeya abaalmar marka la abaal mariyo fariiqun filjannati dadkii koox ka mida jannadii aadaysaa abaalkoodaa noqday wa fariiqun filjannati qayb ka midana wa fariiqun fi saciir qaybna saciirtay gelayaan iyo naarta wa bacda albacdi isa soo bixinta ka bacdina muxaasabuuna dadku waa kuwa lala xisaabtamayo wa majziyuuna kuwa la abaal marinaya weeye biacmaalihim acmaashooda wa daliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkii tacaalaa sarreeya uu yidhi liyejziya alla suu u abaalmariyo alladiina kuwii asaa-uu xumaatada sameeyey wuxuu alla ku abaalmarinayaa bimaa wixii camilo ay sameeyeen xun wayejziya alla ugu abaalmariya aladiina kuwa axsanuu wanaagga sameeyey bilxusnaa tii wanaagga badnayd buu ku abaalmarinayaa janna waman ruuxii kadaba beeniya bilbacfi isa soo bixinta kafara wuu gaalooba qofka yidhaahda haddii qabri la galoo la dhinto lasoo bixi maayo waa gaal wadaliilu waxaa u daliila qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeya uu yidhi zacama waxay ku andacoodeen oo sheegteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an lan yubcaduu inaan la soo bixin doonin qul waxaad dhahdaa nebi muxamedow sala allahu caleyhi wasalam balaa iskaba dhaaf arrinkaase la tubcahunna waa la idinsoo saaraya ah inaan la idinsoo bixin iskaba dhaafe la tubcahunna waa la idinsoo saari humma la tunaba'unna waa la idinkaga warramayaa bimaa wixii camiltum aad samayseen wadaalika arrinkaas arrinkee in la idinsoo saaro wixii aad samayseenna la idinkaga warbixiyo yasiirun mid sahlan oo fudud weeye calallaahi alla dushi way u fududdahay ilaahay wax allaala waxaad samaysan inuu idinkaga warbixiyo way u fududdahay ilaahay inuu qubuurta idinka soo saaro wa arsala wuu soo diray allaahu alle jamiica arusuli rususha kulligood allah soo dirsaday wa arsala wuu soo dirsaday allaahu alle jamiica arusuli rususha dhammaantood mubashiriina xaalay yihiin dadka khayrka sameeya kuwo u bishaaraynaya wa mundiriina xaalay yihiin kuwo u digaya dadka xumaha sameeyey lianlaa yakuuna suusan ugu ahaan linnaasi dadka calallaahi alla dushiisa xujatun xujo bacda arusuli rususha gadaashood waxaa loola jeedaa dadka haddaan rasuul loo soo dirin qiyaamada haddii la yidhaha waa laydin cadaabayaa waxay odhan lahaayeen ilaahay rasuulba maanaa soo dirina maxaad noo cadaabaysaa si xujadeedaas marka loo soo afmeero ayaa ilaahay rasuul usoo dira kitaabna usoo dejiyey rasuulkiibaa kitaabka kuu keenay wuu kuu sharxa markaa kabacdi haddaad tidhaahdeed maa ja'naa min bashiirin walaa nadiir wax noo diga iyo wax khayr noo sheega midna maanan arag waa beentiin baa la odhanaya waa la sheeg ilaahay marka rasuusha muxuu usoo diray mubashiriin wa mundiriin mubashiriina weeyaanoo dadkii wanaagga sameeyey khayr ugu bishaaraynayaan wa mundiriin weeyaanoo dadka xumaha sameeyey ayay u digayaan lianlaa yakuuna saysan ugu ahaan linaasi dadka calallaahi alla dushiisa xujatun wax daliil ah bacda arusuli rususha gadaashood wa awaluhum rususha kii ugu horreeyay oo ilaahay soo diro nuuxu nuux weeye nebi nuux calayhi korkiisa haata assalaamu nabadgelyo wa aakhiruhum kii ugu dembeeyo ilaahay uu soo dirana muxamedu nebi moxamed weeye sala allahu allah ammaano calayhi dushiisa wasalama allah badbaadiye wa huwa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khaatamu khaatamunebiyiina nebiyaasha kii lagu khatimo lagu gebagabeeye weeye ilaahay rasuul uu soo diray kee ugu horreeyay hadii lagu yaraa maxaad leedahay nebiyullaahi nuux kee ugu dambeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waddaliilu waxaa u daliil ah calaa anna awalahum ambiyada kii ugu horreeyey inuu yahay nuuxu nuux calayhi dushiisa ahaata assalaamu nabadgelye qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye innaa annagaa awxaynaa u waxyoonnay ilayka adiga nebi moxamedow xaggaaga kamaa awxaynaa saan ugu waxyoonnay ilaa nuuxi nebi nuux iyo wannebiyiina nebiyaashii min bacdihi asaga ka dambeeyey markaas uma jeed kamaa awxaynaa saan waalnebiyiina min bacdihi iyo nebiyadii ka dambeeyey marka rasuul ilaahay soo dira nebi maxamed nebi nuux baa ugu horreeyey rasuul ilaahay soo dirana nebi moxamed baa ugu dambeeyey sala allahu aleyh wasalam wa kullu ummatin ummad dhammaanteed bacatha wuu usoo diray allaahu alla ilayha xaggeeda rasuulan rasuul min nuuxi nebi nuux laga soo bilaabo ilaa muxamedin nebi muxamed laga soo gaara sala allahu aleyh wasalam ummad walba ilaahay muxuu usoo diray rasuul ya'muruhum nabigaasu wuxuu faraya ya'muru wuxuu faraya hum ayaga nebigaasu ya'muru nebigaasu wuxuu faraya hum ayaga bicibaadatiillaahi ilaahay caabuditaankiisa waxdow keliga xaalo uu yahay wa yanhaahum wuxuu ka reebayey can cibaadati daaquuti daaquudka caabuditaankiisa daaquut maxaan kusoo mar shaydaanka inay caabudaan ayuu ka reebayay wadaliilu waxaa u daliil ah ilaahay inuu ummad walba rasuul u soo diray rasuul walbana uu towxiidka faraya daaquudkana ka reebayey qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi walaqad bacahnaa waan soo dirnay fii kulli ummatin ummad dhammaanteed rasuulan rasuul ayaan u soo dir waxaana la soo dirnay rasuulka ah an icbuduu caabuda allaaha alle wajtanibuu ka dheeraada addaaquuta daaquudka caabuditaankiisana ka dheeraada shaydaanka waftarada wuu waajib yeelay allaahu alle calaa jamiici alcibaadi addoommada dhammaantood alkufra inay ku gaaloobaan oo ka leexdaan bidaaquuti shaydaanka inaad shaydaanka diidid oo aad ku gaaloodo o shaydaan oo anugu ma ku yeelayo waa waajib ilaahay uu ku saaray iyo wal iimaana rumayn billaahi ilaahay la rumeeyo ilaahay wuxuu inugu waajib yeelay shaydaankana inaan ku gaalowno ilaahayna rumayno marka yaad rumaysan tahay allaah yaad ku gaalowday shaydaan iyo wax kastoo ilahay ka sokee la caabudo qaala ibnuqayim ibnuqayim baa wuxuu yidhi raximahu raximahullaahu allah u naxariisto tacaalaa sareeye macna daaquuti daaquudka macnihiisu waxaa weeye maa shaygi weeye macna daaquuti daaquudka macnihiisu maa shay weeye tajaawaza uu la gudbo bihi shaygaas alcabdu addoonku xaddahu xadkiisa u dhaafiyo waa wixii addoonku xadkiisii u dhaafiyo oo min macbuudin kulla caabuda ah ow matbuucin kulla raaca ah ow mudaacin kulla yeela ah waddawaaqiitu dawaaqiidda iyo waxyaalaha la caabudana kahiiratun way tiro badan yihiin wa ru'uusuhum waxyaalaha madaxdoodaha ugu sarraysaana khamsatun shan weeye ibliisu ibliis weeyaan kan koobaad lacana ha lacnada hu ibliis allaahu alle ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdee waxyaalaha dawaaqiidka ahoo la caabuda yaa kow ka ah ibliis waa shaydaankaan soo maro daaquudka kusoo fasiray kow iyo waman qof cubidda la caabuday wa huwa asagoo raadin raalli ka ah qof la caabuday oo raallika haya ee caabudada ku haya ii tukada ii sujuuda ii soomada ku haya asagii baa wuxuu ilaah iska dhigayaba fircoon oo kaleeto dadku yidhi caabuda maa lakum min ilaahin hayrii ilaahan aniga ahaynba ma jiroy markaasaa nebi muuse yidhi war ilaahay saraa jira markaasuu yidhi hala i dhiso sar dheer ilaaha nebi muuse uu sheegayaa raadinaya korka raadinayaabi haa yaa haamaanu haamaanow kaalay sar dheer ii dhis buu yidhi ayib qofka labaadoo marka shaydaanka ah oo daaquudka ah man ruux weeye cubidda la caabuday wa huwa asagoo raadin raallikaa ah in la caabudo kan saddexaad waxaa weeye waa man ruux dacaa dadka dacaa ugu yeedhay annaasa dadka ilaa cibaadati nafsihi naftiisa inay dadku caabudaan oo kan iyo kii ka horreeya maxaa u dhexeeya kii ka horreeya cidna uguma yeedhin dadka ayagaa caabuday asna waa iska aaminsan yahay qalbigana waa kaga qanacsan yahay in la caabudo laakiin caabuda muusan odhan kan dambe laakiin asagii baaba la taaganba ololu ku jira iyo kambayn hallay caabudo hallay caabudo hallay caabudo dadka la dhex maraya marka asagii baa la wareegayay kaasna asna waa waa waa daaquud kan afraad waa man ruux weeye iddacaa sheegtay shay-an shay oo min cilmilghaybi cilmu qaybka ka mid ah cilmu qaybka yaa og allah yuu ogeysiiyoo kale cidduu rusushiisa ka mid oo ah. ilahay raalli ka yahay soo maynaan soo marin qofkii yidhahdo marka anugu cilmu qeybkan wax ka ogaho qalbigaaga waxaa ku jiraan ogaho waxaasaad ka fakaraysaao waxaasaa sheeganaysaa oo aan nebi ahayn waxaa weeye hadda asuguna waa shaydaan la caabuday shaydaan weeye waa waa waa daaquut waa man ruux weeye iddacaa sheegtay shay an shay oo min cilmilqeybi cilmu qeybka ka mid a ah. kan shanaad waa man ruux weeye xakama dadka ku xukumay bikayri maa shay waxaan ahayn anzalallaahu alla uu soo dejiyey wixii alla uu soo dejiyoo qur'aan iyo diina waxaan ahayn buu yidha dadkan ku xukumaya macno u dhowaan soo marra kitaabkii horeeto wadaliilu waxaa u daliilo qowluhu ilaahay hadalkiisa tacaala sareeya uu yidhi laa ikraaha wax khasab la yidhaahdo fi diini diinta dhexdeeda ma ahanin diintan ilaahay cid khasab kuula looma arko waa laguu sheegaya waa laguu caddaynaya khiyaarka adaa iska leh qad tabayana wuu caddaaday arrushdu hanuunku min alghayi baadinimada ayuu ka caddaaday alghayu waa baadinimada qofku uu baadiyeysan yaho gaalnimada ah arrushduna waa iimaankii qad tabayana wuu caddaday alrushdu iimaankii iyo hanuunkii min alqayi baadinimadii oo gaalnimadii ah faman ruuxii yakfur ku gaalooba bidaaquuti daaquudka daaquudku waa maxay waa shaydaankii ilahay keyrkii lacaabudihiiso maaha qofkii ku gaalooba wa yu'min rumeeya billaahi ilaahi faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati mareegtii alwudqaa ee adkaanta badnayd mareegta waxa loo yaqaanaa remiga yaqaano waxaa ariga maaragtay waxa uu dhalay carruurta ariga aho maqasha ama waxraha loo yaqaan marka la xirxirahayo xarig baa inta la duubo oo la duubo oo luqunta loo geliyo xariggii ayaa geed lagu xiraa marka waxaa loo yaqaanaa mareeg luquntaa loo gelinayaa meel baa lagu xirayaa marka xariggaas magici mareeg ama qool qoolla waa la yidhahdaa qool marka faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati qooshii ama mareegtii alwuhqa ee adkaanta badnayd oo curwat lwuhqa waa maxay waa tawxiidka laa ilaha illa allah wuu qabsada qofkii daaquudkana ku gaalooba ilahina rumeeya wa haadaa kanina huwa asagaa macnaa laa ilaaha illa allah faman yakfur bidaaquut wa yumin billaahi wa yu'min billahi waxay la mid tahay ila allaahu faman yakfur bidaaquutina maxay la mid tahay laa ilaaha taasaa marka waxay tahay macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu macnaheedii wa filxadiidi xadiidkii nabiga waxaa ku dhex sugnaa ra'sul amri amarka madaxa ugu sarreeya al islaamu ra'sul amri amarka iyo madaxiisu al islaamu islaamnimo weeye wa camuuduhu tiirka uu ku taagan yahayna assalaatu salaad weeye wa dirwatu sanaamihi kuruskiisa baarkiisana aljihaadu waa in la dagaalamo fii sabiilillahi jidka alla lagu dagaalamo bi wallahu aclam maxaa laga wadaa islaamkii baa laguu qeybiya waxaa la yidhi waxaa jira madax madaxa islaamka waa waa waa madaxa shay walba waa alislaamu meesha shay walba uu ka dhinto madaxiisa waa alislaamu madaxaagu waa islaamnimo kow tiirarka wuu ku taagan yahay islaamkuna waa salaado inay tiirarka islaamka tahay soomaynaan soo marin waa soo mara waxaa jira madaxa wax ka sii sarreeya oo waa maxay waa timaha kugu yaala neefka geela geela meelahan ciidahay la keeno soomidaan arag meesha laga fuulo oo rarka laga saaro kurus baa la yidhahaa saa u taagan kuruskaasaa wuxuu leeyahay timo saa u taagtaaga soo mid arag kurus kuruska baarkiisa marka baarka baarku waa timihiiga xoolaha wa dirwatu sanaamihi dirwa waa meesha ugu sarraysa sanaamkuna waa kuruskii kuruskiisa baarkiisaas islaamka meesha ugu sarraysa aljihaadu fii sabiilillaahi waa jidka ilahay oo lagu dagaalamo qaybtan ayadaa wuxuu ka hadlayaa musanifku kitaabku saddex asri buu ka hadlaya soo maahayn macrifatullaahi macrifatu diin alislaami macrifatu nabiyihi soo maahayn macrifatu nebiga waa soo barna sal ly slam waxaan soo baranay magaaladu ku dhashay magaaladu u hijroodo waagi dambeeto ku dhintay da'da nebigu uu jiray markii lasoo saaray afartan sano imisu maka sii joogay saddexiyo toban sano madiine maaquu joogay toban sano qaybtii madiine markuu joogay sharaa'icda ahay oo lagu soo dejiyay waxaa ka mid ahaa zakada soonka xajka jihaadka iyo waxa weyaan adinka yaa ka mid ahaa sumaynaan soo qaadan waxaan soo qaadanno oo kaleeto daaquut maxaa loo yaqaanaa daaquut horay waxaan u soo marray ashaydaanu inuu yahay addaaci ugu yeeraya dadka ilaa cibaadati hayrillaahi alla cid aan ahayn in la caabudu dadka ugu yeerayay halkaana ibnuqayim wuxuu sheegay daaquud waxaa la yidhahdaa luqo ahaan buu ka hadlaya luqo waa wax kastoo addoonku xadkiisa ula dhaafo innagu xad baan leenahay cibaadadeena waa inaan ilahay keliya caabudno qofka bani aadamkaa xad buu leeyahy waa inaad uga talageshay bani aadam laakiin haddaad qofkii bani aadamkaa ku tirahda adaaba ilaah ah war anugu ilaahay ma ahi qof bani aadam aana ah maya ilaah baata cali bnu abi aalib baa kuwa waxay ku yidhahdeen ilahay baata suy ma ahi adaa ilaaha layidhi dad buu u diro wuxuu yidhi warbalbaaniyo waxuu sheegay waa la waaniye nag wuxuu yidhi dab baa laydinku shidayaabi haddaybaa noo sii caddaatale inaad ilaah fiican tahay sababtoo ah yaa cadaab iskale saalayihi allah saalayi marka ilahay cid wax cadaabi karta ma jirto inaad ilaah dhaba tahay marka haddaabaan ogaanay baa lihi dabbuu ku gura kulligood wuu dabbuu ku shida hog weyn buu inta u qoday buu yidhi kuwan waa gaale hala gubabiyo dabbuu ku shida marka marka qof bani aadama oo adiga kula mid a ah inaad tirahda ilaahay baa taha waa xadgudub hadkaanaan hal mara ku celinayaa marka macna daaquut waa maxay maa shay weeye tajaawaza uu la gudbay bihi asaga uu la tilaabay alcabdu addoonku xadda xadkiisii buu kala gudbay oo muxuu noqon karaa min macbuudin wax la caabudo ow matbuucin wax la raaco ow mutaacin wax la yeelo oo la adeeco waddawaaqiitu waxyaalaha la caabudana kahiiratun way tiro badan yihiin oo ilaahay aan ahayn wa ru'uusuhu madaxdooduna khamsatun shan waay waxyaalaha ilaahay qayrkii dadku ay caabudaan waa tiro badan yihiin lakiin yaa ugu sarreeya shan kow maxaa ka ah ibliisu ibliis waa shaydaan lacanahu ha lacnada allaahu alle iyo waman qof cubidda la caabuday wa huwa asagoo raadin raalli kaa ah waa labo iyo waman qof dacaad ugu yeedhay annaasa dadka ilaa cibaadati nafsihi asaga laftirkii in la caabudo iyo waman ruux iddacaa sheegtay shay-an shay oo min cilmilghaybi cilmu qaybka ka mid ah iyo waman ruuxa kaba dadka ku xukumay bikayri maa shay waxaan ahayn anzala allaahu alla uu soo dejiyey wadaliilu waxa u daliila qowluhu ilahay hadalkii tacaala sarreeyuu yidhi laa ikraaha wax khasab la yidhahda fi diini diinta dhexda ma ahaanin qad tabayana wuu caddaaday ar rushdu hanuunkii oo iimaanka ah min alqayi baadinimadii ayuu ka caddaaday oo gaalnimadii ah faman yakfur bidaaquuti wayu'min billaahi waxaad u fiirsataa inaad ilaahay rumaysid iyo inaad shayddaanka ku gaalowdid aayaddaanu kee hormarisa inaad shaydaanka ku gaalowdid faman yakfur bidaaquuti waxay carabtu yidhaahdaan markay ka hadlayaan altakhliyatu qabla taxliya takhliyada waxaa la yidhahdaa takhliya khaali waa wax bannaan inaad waxa weyaan isbannaysid oo isfududaysid qabla taxliyati intaadan isqurxin qofku markuu rabo inuu isqurxiyo dhar quruxsan qaato horta marka hore waa inuu qubaysto saabuun isticmaalo shaambo isticmaalo markaasuu dhar cusub ama dhar mayran oo dhaqan labisanaya markaa kabacdi baad waxa weyaan baraafuun iyo udgoon iyo wax ismarinaysaa wixii marka wax quruxsanoo isku aadan buu noqonaa laakiin shan bilood adoon qubaysan oo urka kaasoo karkarahaya laga yaaba dadkuwa nafta inay ka baxdaba jermiska iyo waxa weye bakteriyada haddaad tidhahda dhar cusub baan qaadanhayaa baraafuunna waa ku buufinahayaa dharkii iyo adigii iyo wixiiba intaad isla dhididaan dharkii hadda soo qaata waa isla shiiraysaa wax kuu dhowaan kara iyo wax ku agfarisan kara midna ma male faham qobkaa marka maxay yidhahdaan atakhliyatu waa in la isfududeeyo la isnadiifiyo qabla taxliyati intaadan isqurxin ka hor waa maxay marka hore shirkiga xagga iska dhig markaa shirkiga xagga iska dhigto iska fogaysid wayumin billahi billaahi markaasaa iimaanku imaanaya ad isku qurxinaysaa iimaankii shirkigiina waa horabaad ka tagtayba ayib faman yakfur qofka ku gaaloobaa bidaaquuti daaquutka oo shaydaankiiyo wixii raacsanaa wa yu'min rumeeya billaahi alla faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwati maxaan ku macnayn mareeg ama qool qool bilcurwati mareegtii ama qooshii alwuhqa adkaanta badnayd alcurwat lwuhqa marka maxay noqonaysaa waa tawxiidka waa kalimatu laa ilaha illa allah wa haadaa kan huwa asagaa macnaa laa ilaaha ila allah wa haadaa kan kee weeye faman yakfur bidaaquuti wa yu'min billaahi macnahaasu asagaa macnaa laa ilaaha illa allaahu ah macnihii laa ilaha illa allah wa fi lxadiidi xadiidka nebiga waxaa ku sugnaa ra'su lamri arrinka madaxiisu al islaamu islaamnimada wey wa camuuduhu tiirka uu ku taagan yahayna asalaatu salaada weeye wa dirwatu sanaamihi kuruskiisa baarkiisuna aljihaadu waa dagaalan fii sabiilillahi jidka alla lagu dagaalamo wallahu aclam wa sala allahu allah u naxariisto calaa muxamedin nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam wa calaa aalihi nebiga ehelkiisana allah u naxariisto iyo wa saxbihi asxaabtiisa wasalama allaha badbaadiyo kitaabkii halkaasuu inoogu ogyahay kuna dhammaaday sheikhii kitaabka iska lahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannatulfirdows ha ku geeyo camal wanaagsan oo uu qiyaamada iyo qabrigaba ugu baxsada allaha uga dhigo idinkana allah idinku anfaco iyo anigaba waad dhegaysateen waad ku mahadsantihiin waad xifdinaysaan intaan soo dhammaystira ilaahay ha idiin barakeeyo hana idinku anfaco anigana allah igu anfaco kulligeena allah idinku anfaco waalidiinteennii iyo mashaa'ikhdeennii iyo dadkii waxayna soo barayna ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto dembigooda ha ku dhaafo dad wanaagsan oo diinta ilaahay barto oo ku dhaqmo oo faafiya oo dhibka kasoo gaaraya ku sabrana allah naga wada dhigo muslimiintu meelay joogaan cize iyo sharaf allaha siiyo quluubtoodana allaha mideeyo sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin